alxamdu لله wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin biidni illaahi subxaana wa tacaala waxaynu bilaabi doonaa kitaabkii labaad ka mid ahaa silsiladda faniga caqiidada dowrada kitaabkaasi oo ah halaatat lusuul ama halaatat lusuul darsigeyna maanta biidn illaahi subxaana wa tacaala wuxuu noqon doonaa muqadima ama hordhac ku saabsan kitaabka magiciisa mawduuciisa usluubka mualifka raxima allahu tacaala qeybaha kitaabku uu ka kooban yahay kitaabkan marka magiciisa laga hadlayo waxaad arkeysaa iyadoo magacyo kala duwan oo ku kala duwan xagga taqdiimka iyo taakhiirka kala horaysiinta ereyada sida halaathatu lusuul iyo alusuul halaatha ama ku kala duwan badnida ereyada la isticmaalayo sida in la idhaha halaathatu lusuulun ama halaathatu lusuul wa adilatuha magacyadaa kala duwan ayaad kitaabkan u arkeysaa magaca ugu dhowna waxa weeyaan wallahu subxaana wa tacaala aclam in la dhaha kitaabkan magaciisu waa halaatat lusuul sidaa ha loo soo gaabiyo halaatat lusuul ha la idhaahdo ama ha la yaro dheereeyo ha la idhaahdo halaatat lusuul wa adilatuha daabacaddii ugu horeysay ee kitaabkan la daabacay kun iyo saddex boqol iyo afartankii markaa taariikhda hijrigu waa boqol iyo shan sannadood ka hor magacaasay wadatay sidaasoo kale daabacaddii iyaduna ku xigtay oo lagu daabacay almaطbaca asalafiya bilqaahira kun iyo saddex boqol iyo shan iyo afartankii boqol sannadood ka hor iyaduna magacaas ayay wadatay lajnada mualafaadka sheekha maxamed bin cabdilwahaab raxima llahu tacaala ururisay oo kitaab baa jira la dhahdo mualafaat sheikh maxamed bin cabdilwahaab oo mujaladaada kutubtiiso dhan la isugu geeyey iyaguna magacaasay ku magacaabeen alaaat usuul saasoo kale culimada taariikhda qaarkood ibnu bishr cinwaan bnulmajid kitaab la dhaha buu leeyah waa muarikh adacwa salafiya fi najd isaguna magacaasuu bixiyey culimadii sheekha ka dambeysay weliba axfaadiisa ahaa kuwa awooga u ahaa sida cabdiraxmaan ibnu xasan ibn maxamed ibn cabdilwahaab iyo sulaymaan ibn absulaymaan ibnu saxmaan cafwan isagu ma aha xafiidu sheekh aha lakiin wuxuu ka mid ahaa culimadii dacwadda iyo sheekh cabdiraxmaan ibn maxamed ibn qasim iyaguna magacaasay u bixiyeen wuu jiraa kitaab kale oo sheekhu uu leeyahay oo la idhaahdo alusuul athalaatha alusuul athalaatha waa risaalo kale waa kitaab kale oo kitaabkan xajmi ahaan ka yaroo ka kooban xagga adila ahaana ka yar oo isaga sheekhu ugu talagalay eh, asibyaan asigaar wa caamat innaas caruurta yaryar iyo dadka caamada ah in si guud loogu nlaqino ah, halaadat lusuul oo kitaabkeennan caankaa ah, ee hadee jeer la dhigto iyo alusuul thalaatha wax fara badan bay wadaagaan laakiin halaatat lusuul ayaa absad oo akaru adilatan ayaa ballaadhan oo adilo badan alusuulu halaaana akhsaru wa aqalu adilatan isaga ayaa kooban xagga adiladana yar iyadoo sidaa ay tahay inu rajaxnay magaca kitaabku inuu yahay halaatat lusuul laakiin in badan bay dhacdaa inay culimadu kitaabkan laftiisa alusuul halaaa inay yidhaahdaan lakiin tasmiyada kitaabku uu leeyahay sida saxiixa waa halaaat usuul halaaat usuul tarkiibka noocaasina waa tarkiibu saxiixu fasiixu luqatan waa tarkiib saxa oo fasiixna ah luqa ahaan waaye kitaabkan halaaat usuul eanu dhiganayno isaga laftiisa sheekhu wuxuu qoray marar badan macnaa mar qura intuu qoray saa kagama faaruqin oo dhowr jeer baa laga dalbay risaalo ku saabsan usuusha islaamka inuu qoro walihaada waxaa jira kitaab weyn oo toban mujalladood ka badan oo la dhaahdo addurar saniya oo lagu ururiyey fataawada iyo rasaa'ilka culamaau dacwa salafiya fi najd laga bilaabo alimaam maxamed ibn cabdilwahaab raximah llahu tacaala kitaabkan alaaat usuul saddex meelood buu kitaabka kaga yaallaa saddex mowduc ayuu ku yaallaa weliba saddexda mowdic lafteedu way kala duwan yihin mowdica koobaad oo a ah juska koobaad saxada boqol iyo shan labaatan laga bilaabo risaaladan mutadaawalka aynu daraaseynayno dhiganayno culimaduna inta badan ay sharaxaan oo magaca halaathatu lusuul wadata oo dhammaystiran ayaa ku taalla laba mowdic oo kalena halaahat lusuul durur saniya kaga yaalla labada mowdicee kale waxaa ka maqan saddexda muqadimeyn oo arki doono labada mowdicee kale risaalada halaahat lusuul waxay ka bilaabmaysaa uun ma hiy usul halaa saddexda asal ayuun bay toos uga bilaabmaysa saddexda muqadimo saddex risaalo oo muqadimaada oo ka horeeya labada mawdicee kale kuma yaalaan waana ta keentay in culimada qaarkood ay yidhaahdaan saddexda muqadimo ee risaaladan mashhuurkee mutadaawalkaa ka horeeya saddexda asal hortood ku qoran sheekhu muu qorinee ardaydiisaa qortay lakiin arrinta noocaasi wax xujaa ma leh waayo usluubku waa usluubkii sheekha hadallada saddexdaa muqadimo ku qoranna rasaa'il kaleo uu sheekhu leeyahy way ku qoran yihin iminka hadalkii aynu alqawaacid alarbac ku dhiganay oo ahaa iclam arshadaka allahu liaacati ana alxaniifiyata milata ibraahim an tacbud allaha waxdahu mukhlisan lahu diin ayaa saddexda muqadimo ka mida qawaacid arbac siduu ugu yaalo ayuu alaaat usuulkana uu ugu yaalaa kitaabkan alaaat usuulku wuxuu ka koobay baynu odhan karnaa saddex qaybood oo inaad suuro guud kitaabka intaad dhex gelin aad ka qaadato qaybta koobaad waa almuqadimaat waa waxyaabo mawduuca asalka kitaabka ah lubul kitaabkii aa dhuuxii kitaabka hordhacu ah muqadimaad baynu kuwaa ku magacawnay muqadimaadkaasi waa saddex muqadimo muqadimada koowaad waxay ku saabsan tahay arbacu masaa'il yaana waajiba calaa kulli muslim afar masalo qof kasta oo muslima waajib ku ah alcilmu walcamalu bihi waاdacwatu ilayhi wالصabr calى اlأdaa fiih muqadimada koowaad taasay ku saabsantah iyo afarta arrimood adiladooda oo suuraة اlcasri ayuu sheekhu daliil uga dhigay muqadimada labaad waxay ku saabsan tahay towxiid الrububiya iyo طaacaة الrasuul iyo alwalaa wاlbara saddexdaa masle iyaduna ku saabsantah waa saddex mas'alo muqadimada labaad waa ثalaaثaة masaa'il oo yajibu tacalumuha wاlcamalu biha calى kuli muslimi wamuslima waa saddex masalo oo barashadoodu ay waajib ku tahay muslim kasta iyo muslimad kasta saddexdaa masalena waa maxay oo masale ku saabsan tawxiid urububiya ilaahay rabbinimadiisa oo daliilo u ah ilaahay macbuudnimadiisa xaqa ah ee waaxidka uu ku yahay iyo masalada labaad oo طaacat الrasuul salى الlahu عalيه wasalam waxa u horeeye lagu adeecayaana uu yahay ikhlaas lcibaadati lilah in ilaahay cibaadada loo gaar iyo qodobka saddexaad oo ah albaraa'atu min almushrikiin iyadoona tawxiidku un xidhiidh la leh in mushrikiinta beri laga noqdo muqadimada saddexaad waxay ku saabsan tahay fi bayaani milati ibrahim anahaa ikhlaas cibaadati lilahi waxda nabiy llahi ibraahim miladiisi iyo diintiisii in la caddeeyo iyo milatu ibraahim inay ahayd in ilaah qura la caabudo cibaado ilahay loo khaalis yeelayo muqadimada saddexaad sidii ay ugu taalay kitaabkeenii eh, alqawaacid alarbaca ayay kitaabkana ugu taalla waa tii ka bilaabmaysay iclam arshadaka allahu liaacati ana alxaniifiyata milata ibraahima an tacbud allaha waxdahu mukhlisa lahu اdiin waay saddexdaas muqadimo mid waliba ha koobnaatee waa risaalo yana mawduuc gooniye ka hadlaysa muqadimaadka waxaa ku xiga mawduuc اkitaab اlasli mawduuca kitaabka ama sulb lmawduuc sublmawduuc muxuu ku saabsan yahay ciwaanka kitaabka ka lagu sheega wey alaaat usul alusuulu alaa saddexda asal waa macrifat lcabdi rabbahu wa macrifat lcabdi nabiyahu wa macrifat lcabdi diinahu saddexdaa asal oo asala koowaad oo ah macrifat lcabdi rabbahu wuxuu kaga hadli doonaa musanifku raximah tacaala ilaahay subxaana wa tacaala Eh, rumayntiisa iyo keliyeelistiisa maanaa cibaadada lagu keli yeelo cibaadaadkiina halkaasuu kaga hadli doonaa macrifatu lcabdi diinahu baa ku xigta oo islaamkuu qeexi doonaa kadibna wuxuu sheegi doonaa arkaan lislaam kadibna wuxuu sheegi doonaa arkaan liimaan asalka saddexaad oo ah macrifatu nabiyi sala allahu aleyh wasalam wuxuu kaga hadli doonaa nebiga magaciisa nasabkiisa bicadiisa soo diristii nebiga alayh salatu salaam lasoo diray cumrigiisii intii uu jiray nebigu alayh salaatu wasalaam halkii uu ku dhashay iyo iyo halkii rasuulku alayh salaatu salaam uu ku dhintay saddexdaas mas'alo ayaa ah lub lkitaab oo alusuul halaaa ah saddexdaa asal saddexdaa asal waxaa jira qadar mushtaraga yacanaa qadar ay wadaagaan saddexda asal maqsuudka uu u keenay musanifkuna ah qadarka saddexda asal ay wadaagaan saddexda asalba ku dhex xusani waa maxay qadarka saddexda asalba ku dhex xusani waa ifraad اllahi subxaanaه wa tacaala bاlcibaada saddexda asalba way ka dhex muuqataa taas waay saynu arki doono oo markuu ka hadlayo macrifat اlcabdi rabahu towxiidki uu sheegi doonaa arab huwa almacbuud buu odhan doonaa cibaadaadkiina uu sheegi doonaa iyo ilahay inuu la gaariye maruu ka hadlayo macrifat اlcabdi diinahuna dee diin lislaam inay tahay alistislaamu lilahi bitawxiid ayuu sheegi doonaa in ilaahay loo hogaansamo oo loogu hogaansamo keliye ilaahay la keliyeynayo marka koobaad markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka hadlayana wuxuu odhan doonaa bucitha biاnadaarati can الshirk bاdacwati ilى الtawxiid wاnadaarati min الshirk waxaa rasuulka ilaahay u soo diray dadka inuu tawxiidka ugu yeedho keliyeynta ilaahay shirkigana dadka inuu uga digo waayo mawduuca saddexaad ee kitaabka maxaynu ihi mawduuca koowaad muxuu ahaa muqadimaat saddexa soo ma mawduuca labaadna muxuu ahaa lub lkitaab oo ah alusul الhalaaثa oo qadarka mushtaraga ka dhexeeyaana uu yahay tawxiid اlcibaada hadalka laga hadlayo mawduuca saddexaad waa khaatimat lkitaab khaatimada ama gebagabada kitaabka wuxuu kaga hadli doonaa khaatimada umuur tatacalaq bilyowm alaakhir alimaan bilyowm alaakhir masaa'il la xidhiidha sida rumaynta la rumeeyo bacfiga in laysu soo saari doono iyo alxisaab in lays xisaabin doono dadku wixii ay sameeyeenna lagu abaalmarin doono waxaa kaloo u raacin doonaa daaquudka iyo qeybihiisa inuu sheego mawduuca kitaabku waa kaas marka laga hadlayo mumayizaat hadi risaala waxyaabaha kitaabkani uu ku soocan yahay imaamkan alimaam axamed bn abdilwahaab allahu tacaala ilaahay wuxuu u hibeeyey horta xusnu tasniif oo dadku waa ku kala fiican yihiin taaliifka iyo tasniifka kutub qorista diqatu tartiib si daqiiqa inuu masaa'isha u tartiibiyo saaad arkayso kitaabka markaynu suurayna aynu sheegnay sidaasoo kale quwat listidlaal karat listidlaal wa quwatuha masale kastoo uu sheego daliil buu sheegaya min alqur'aan aw min aلsunna daliilkiisuna waa daliil qawiya weeye aada buu xoog badan yahay kutubtiis waxay ku sifaysan tahay oo kitaabkani uu ka mid yahay suhuulatu usluub qaab qoristiisu aad bay u fududay waxaa dee sharax badan gaar ahaan marka loo akrinayo caamat nnaas ee la rabo masaa-ishaasu si guud in loogu nailo laqino iyo caruurta yar marka loo akrinayo dee waxay u baahan tahay un gaar ahaan dadku markay dad afkii carabiga garanaya in loo akriyo un bay u baahantay in la akriyo un bas lakin de marka dad alabatulcilmiga loo dhigayo la rabo kitaabka daqaa'iqdiisa inay fahmaan oo hadhowna ay mudarisiin ku noqdaan macalimiin dadka udhiga iyadu waa ka duwan tahay dee sharax dheeraada ayuu ayuu u baahanaya sheekhu cibaaraadku isticmaalaya waa cibaaraad sahla oo ereyo hariiba ah oo eh, kutub inaad ka baadho u baahan ama macaajimta luqa alcarabiya inaad ula noqoto u baahan ma isticmaalo inta badan waayo mawduucu kale oo mawduuci tawxiidka qof walibana u baahaya dadkao dhamina inay fahmaan buu doonaya dadkao dhanna wuu u qoray licaamati nnaas wa alabat alcilm waxaa ka mid a tasniif wanaagiisa ala taaliifkiisa wanaagiisa waxaa ka mid a alijmaal uma atafsiil masaaisha intuu ijmaaliyo si duuduuban u sheego ayuu haddana tafsiiliya faإida qiila laka ma اlusul ثaلaaثة alati yajibu calى اlinsani macrifatuha hadii lagu dhahdo waa maxay usuusha saddexda ah ee ay waajib ku tahay insaanka inuu barto faqul macrifaة اlcabdi rabah wa diinahu wa nabiyahu si duuduuban buu u sheegay saddexdii asal sooma kadibna wuxuu gelayaa yani tafsiil oo asal walba goonidiisa ayuu uga hadli doonaa waxyaabaha ka farcamayana uu sheegi doonaa waxaa ka mida usuul wanaagiisa iisaalu lmacluuma biariiqati suaal waljawaab in qofka la rabo in wax la fahamsiiyo macluumadda la rabo in la gaadhsiiyo masalada la rabo inuu barto inuu fahmo in qaab su-aal iyo jawaaba looga dhigo waana min alasaliib annaafica qur-aankan oo kusoo aroortay masalada su-aal ahaan loo dhigo deetana jawaabta la raaciyo qul ayu shayin akbaru shahaada qul illaah sunnaha nebigana calayh isalaatu wasalaam waa ku badantay waxaa ka mid a ah xadiidkii mucaad ibnu jabal kitaab tawxiid xadiidka u horeeya ku qoran wey nebigu calayh salatu salam wuxuu ku uhi ya mucaad atadri maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu lcibaadi cala allah nebiguna calayhi salaatu wasalaam meelo badan baa saxaabada markuu doon inuu xu sheego su-aal ahaan uu marka hore ugu bandhigi jiray waxaa ka mida markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yihi xadiidka ibn cumar ee bukhaari fi kitaab ilcilmi ku wariyey geedaha waxaa ka mida waa kee waa laftu intibaahi lmustamic qofka hadalka dhegaysanaya ama akrinaya ayay su-aashu soo jeedinaysaa usluubka kitaabka waxaa ka mida wanaagsan xusnu tartiib inuu si fiican kitaabka u tartiibiyey waad arkaysaa afar mas'alo muqadimada koowaad ayuu ku sheegay afartii buu sheegayaa daliilkooduu sheegayaa hadalada culimada ee sii sharacaya wax ka midaba raacinaya haddana wuxuu sheegayaa saddexda masalo ee qof kasta oo muslim waajib ay ku tahay inuu barto kuna camal falo masalo kastana daliilkeeda uu raacinaya haddana wuxuu sheegayaa milatu ibraahim iyo xaqiiqadeedu waxay ahayd marka eh, haddana wuxuu sheegayaa saddexdii asal si guud buu usheegaya haddana asal kasta goonidiisu usoo qaadanaya markaasuu ka hadlaya adiladiisii iyo tafaariicdiisina uu sheegaya waxaa ka mid a usluubka sheekhe wanaagsan ee mumayizaatka kitaabkiisa altalaطuf maca almukhaaab wa ashafaqatu caleyh wdducaau lah kitaabki hore waynu ku aragnay qofkan uu la hadlayo inuu la hadlo si la difan oo u turis ay ka muuqatay o naxariisasho oo had iyo jeeraale wuu ducaynaya iclam raximaka allah saddexda waxa weeyaan muqadimo ee kitaabkan u horeyba iclam taasuu ku bilaabo labada jeer hore iclam raximaka allah marka saddexaadna iclam arshadaka allahu liaacatihi shirkiga markuu qofka uga digayo balqaabka usluubkiisa baleeg waa muqadimada waxa weeyaan labaad buu ku sheegay أن الله laa yardaa أن yushraka macahu axadu fii cibaadati laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal an ilaahay raalli kama aha in axadna cibaadadiisa lala wadaajiyo laa yarda manaa usluubku isticmaalay waa usluub qofka gelaya allaha ku abuuray ee kule ee ku arsaaqaa addoonkii ilaahayow raalli kuma aha in loo shariik yeelo marka ma wax rabbiga aanu raalli ku ahayn baad samaynaysa yani waa cibaara latiifa oo qofka qalbigiisa waxa weeyaan taabanaysa waxaa saas oo kale ka mida ah weyzaad kitaabka alikhaar min aladila oo anaynu ishaara inuu sheegista adilada aad iyo aada u farabadiyo aayaadka qur-aanka axaadiida nebiga calayh isalaatu wasalaam oo kitaabkan yare halaatat usuul situuna nasan baa ku yahay lixdan nas oo qur'aan u fara badan an axaadiina waa ku jirta sidaasoo kale laa yuhmil annaqla can اlculamaa dadka qaarkood baa idhaahda maxamed bin abdilwahab culimada ma ogolayn madaahibta ma ogolayn isagun baa ra'yigiisa ku socday taasina waa kadib kutubtiiso dhan waxaa ka muuqata annaqlu can alculamaa oo muqadimada koobaad ee almasaa'il arbac ku saabsan naqla can caalimayni min culamaa islaam ka koobaad waa ashaafici raximah llah ka labaadna waa kuma alimaam albukhaari raximah llahu tacaala muqadimada koobaad ayuu imam albukhaari raximah llahu tacaala iyo shaafici kaga soo naqilay wahaakada ayib saasoo kale ibnu kaiir raximah llahu tacaala ayuu ka soo naqilay warabu huwa almacbuud inuu yidhi halkaasaynu kaga hadli doonaaye lafdiga ibnu kaiir laftiisa ma laakiin waa macnaa cibaaratihi kitaabka ibnu kaiir aad u noqoto waxaa saasoo kale uu ka soo naqilay alimaam albagawi raximah llah markuu hijrada ka hadlayo daaquudka iyo qeexistiisa maruu ka hadlayo wuxuu ka soo naqilay alimaam ibn lqayim raximah llahu oo nafci u yeelay waayo waa kitaab dadka baraya rabbigood iyo xaqa uu ku leeyahay nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam iyo waajibka ka saaran diinulislaam usuusheedu oo arkaanulislaam iyo iyo arkaanu ma axsan haada yaana waa arrin aada u muhima oo naafica oo qurux badan qofku inuu barto ilaahay subxana wa tacaala rabbinimadiisa iyo xaqa ilaahay uu ku leeyahay cibaadatu waxdah inuu barto nebi maxamed aleyh salaatu wasalaam weliba yani barashada nebi maxamed waxaa ka mid a ah in haddii la waayo qofku aanu muslimba noqonayn xataa hadduu doonayo afka haka ashahatay magaca nebiga aleyh salaatu wasalaam iyo arrimo kaleo aynu markaynu kitaabka sharaxayno aynu sheegi doono rasuulkiiba aleyh salatu salaam ku barayaa iyo dacwadiisii muxuu ilaahay usoo diray dadka muxuu ugu yeedhayey muxuu dadka uga digay diin usuusheeda barashadoodu ay lagama maarmaanka u tahay qof kastoo muslim laa ystagni canha muslimu sida arkaan اlislaam iyo arkaan اliimaan walihaada ilaahay baa subxana wa tacaala kitaabkan qabuul u dhigay maanta inagu masaajidkanaynu ku akriyaynaa waxaa laga yaaba waddinkeenna intaasoo masjid intaasoo markas machad iyo madarasadood in lagu akriyo maanta oo isniina lafteeda saasoo kale dhulka islaamka bal dhulka gaalada oo luqado badan baa lagu turjumay kitaabka culimaduna way sharaxeen ilaa imikana culimadu way sharaxayaan sharax bay ku wadaan sharax walibana wax sharaxa hore aanu faa'iideyn buu faa'iideynaya oo laa yuqni kitaabun can kitaab kitaabna kitaab yanaa kama kaafiyo dadka lama odhan karo faniga kitaabkaasa inagu filan kitaab kale ugama baahni shuruuxda kitaabkaa kaasa inagu filan mid kale ugama baahni waxaa laga yaaba sharax weyn masaa'il aan ku oolin oo faatat musanifahu mualifahu inaad sharax yaroo kooban aad ka hesho fawaaid caiim laakiin qofka aalibulcilmigaa dee fanigan imika bilowga ku ah waxaa fiican sharax mukhtasara oo u faa'iideeya macaanida kelimaadka iyo gariib اlalfaad iyo tacaariifta iyo maqaasidda iyo ujeedooyinka yaani qawaacidda iyo hadallada kale cibaaraadka kaleba laga leeyahy ufaa'iideeya inuu ardaygu qaato ayaa fiican kitaabka hore alqawaacid alarbac usluubkeenu u qoray sharaxiisa usluubka noocaasa wey inkastoo dabacadda hadda aan rabo in la daabaco aan sidii hore ka yaro weyneeyey oo waxyaaba fara badan oo dheeraada aan ku daray aan isleeyahay insha allahu tacaala iyaguna waa mufiid kitaabkanna alaadat usuulka sharaxa aan ku wadaa sharaxa usluubkaa u socda laakiin maan dhamaystirin haddaan dhamaystiray waan idin keeni lah waxaan dhamaystiray oo insha allahu tacaala maalin dhow laydin siin doonaa laydin soo diri doonaa isagoo waxa weyaan b d f a sharaxa saddexda muqadimo sharaxa saddexda muqadimo ayaaba muddo dheer iga qaadatay waayo masaa'il kale ila gashay oo ay ka mid tahay mas'alada mafhuum اlcibaada iyo xaqiiqaة shirk anigeedi lahaa baxi baan masaladaa ka sameeyey baxigaasi baxiga sharaxa halaaثaة اusuulka dhexdiisa ayuu igaga soo baxay marka isagaa wakti dheer iga qaatay oo aan si gooniya aan u baadhayay waay kitaabka culimada qaarkood baa nadmiyey oo laga yaabaa nadmiga de in loo baahdo oo xagga xifdiga ayuu ku fiican yahy cumar ibn ibrahim almadani uu nadmiye wuxuu ku magacaabay tashiil اlxifdi wاlwusuul linadmi ahalaaثaة اlusul tasir xifd sharaxa maraa la daabacay kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo toban marka taarikhda hijrigu ahayd waxaa kaloo nadmiyey adu culimo kaloo nadmiyeyna waa jiraan culimo ikhtisaariyeyna waa jiraan culimo qaab su-aal iyo jawaab udhigayna waa jiraan aada bay taasi idinku fiicantay kutubta su-aal iyo tashiil اlwusuul ilى halaaثaة اlusul tashiil alwusuul ilى halaaثaةi alusul sheekh maxamed ayib ibnu isxaaq alansari baa iska leh calى ariiqaةi su-aal wاljawaab buu ka dhig waxaa ictinaa ku sameeyey maxamed ibnu axmed maki waana maطbuuc nadkana waad ka helaysaan sheekhaasina wuxuu saaray tacliiqaat aada u fiican oo xagga tacriifka iyo macaanida kelimaadka iyo aad iyo aada ugu wanaagsan tashiil اlwusuul ilى halaaثaة اlusul lishaykh maxamed aلطayib ibn isxaaq alansaari ictanaa bihi maxamed ibnu axmed maki kuwo kalena waa jiraan oo su-aal iyo jawaab ka dhigay waayo marka in sha allahu tacaala Eh, kitaabkan qaabkaynu sharaxayna waa kitaabkii hore qaabkaynu sharaxnay ardayda qaarkood waxay codsadeen in matniga marka hore la laqbeeyo intaan eh, sharaxa mufradaadka aan la gelin oo soo jeedin saxa oo aqbalay maalinba qicada aynu dhigayno gobolka aynu dhigayno aynu insha allah laqbayn doonaa af soomaali ku laqbayn doonaa kadibna sharax ayaynu dib ugu soo noqon doonaa marka berri baynu insha allahu tacala kitaabka bilaabi doonaa inagoo ka bilaabayna muqadimada waxa weeyaan koobaad xifdiguna hala bilaabmo kitaabka maalin walba casharka la dhigo inaad xifdido isku day lakiin kitaabku markuu dhamaado haddaad istira xifdigiisa bilow oo mid kalena uu kugu furmay uu kugu adkaanaysa marka qawaacid arbacii aada la soo rafatide kana iyaanu rafasho kale kaa geline cashar walba maalinta la dhigo un xifdi geli waxa kugu filan intaad sii socoto intaad soo socoto wakti yarbaa kugu filanba intaad baska sii saarantay ama gaariga sii saarantay ama aad soo saaranta intaad xiisada aad sugayso ayaad xifdin kartaa ilahina subxana ay noo fududeeyo sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin